oona isku dhaartay wlbayt lmacmuuri ma wbuur maaa ku dhaartay halqii isku dhaartay kamid tahay bayt lmacmuur ah waxay ahayd qibladii oo malaaigtay ahayd malaaigta dhammaantood qibladii ay ahayd alaanana kacbada isku abaasan yahay waxaa la dhahaa qibla idana waa la yidhaha qibla anwaac cabsigana waxaas ahaay malaa'igta kurubiyiinta la yidhaha qibladooday ahayd ruubiyuun malaa'igta laleaa qablooda ahayd naagta oo magaciisii oo wareesarki kan wareesar ninka oo mutaxayirka ah ooska kasi karin galay kacbada meel qibla calaanaysa oo kabaray oo magaciisii qiblada xaggeed wareersaday qibladiisii waxa waaye meeshiis jeesto as maleeyo inay qibla u tahay qabladiisa saas yaad gashay duuraa socotaa ma ka soo haasid yani meel kabaxsanaa tagtay qibla calaameysatid meha ma yaalo maxaa yeele qibla calaamaysan meha ma jirto malayisi meeshu maleeyo oodamayisi as ubato taas mehaasa ah qiblayaalki waaan soo nidi baytulmuqadas kacba yani muqadasadi bani israail waaye inka qibladaayi yani kacbada waaye hawada faraysan hawada faracid ahayn hawada sare kacbada ee qibladeedana baytulmacmuur riwaayat ilaah qur-aanku sheegay albaytulmacmuuri cabsigana malaa'ikaturubiyiinta qibladoodii waaye inta oo wareegsaday an wareegsan oo iskale kasi waaye qiblada maay tahayna waxaa qiblo u ah haddii qiblada iska wareegsado meeshii isgeysto oo umaleeyo inay qiblada ay jirto meesha yani Ah, qiblo o ah waxyaalaha oo qiblo macneed qawo hadii la raaraaco shan waa gaarayaan shan ay gaarayaan inta macna qibla oo qabta intaa waa gaara marka salaada ansixi mayso ilaa waxay ku ansaxaysaa waxay ku ansaxdaa kacbada inqiblada in la qaabilo marka la ninka marka tukahaayo ama marka la tukahaayo markaainao oh. qablada qaabilo waajiba ilaahay qowlkiisa u daliila waldi wajhka sitr masjid xaraami macnaha masjid xaraam xaggiisa ujeeda yani salaatina waa soo ila akhir alxadiid subana salawaat llahi wasalaamu aleyh maase saluu kama ra'aytumuni usaliya marka qiblaada waxaa kusoo aroora ay leedahay masuus badan nafsi ala badan xadiid iyo aayad ay leedahay istiqbal qiblati a waajiba shartu istiqbaal qibla waa qablada yani qaabilinteedii oo la qaabilo cayn alqibla loo qibla caynteeda la qaabilo xaqiiqatan ahaan loo qaabilo amase yaqiina loo qaabilo filqurbi markii loo dhoyahay kacbada xaggeeda loo dhoyahay shardu lisalaati lqaadiri wadanan mala ahaan hadii loo qaabilin xaqiiqatan hadii loo qaabilo yani filbucdi marki laga dheerayahay filbucdi marki laga dheerayahay danan waay danan salaat alqaadiri maxaa loo qaabila waxaa shardi ah loo qaabilo bisadri loo qaabilo xabadka in loo qaabilo wejiga keliya maaha wejiga maahe in xabadka loo qaabilo haddii oo usuo qaloocan kafka oo xabadkiisa saan asihayn ma hawajiyana kaa asiraa ama karaayo ansaxayso taasna xabarta inta digirtii taas yahay bataan marka jeedna marka halo asir hata halo macnaha usoo qaloocan waxaa loo wadaa bilsadra bilwaji macnahii waxa waaye wejigii xabarta waa waay haddii adiga weji kaan tirahay oo kaan tirahay waa kasaaraysa wjiaa ujeeda xabadka kadhextega xabadkaadi waa haloocan yahay waa dad yahay asa waa dad oo manaa haloocan xadiis wejigiisa oo dad oo haloocan xadiis yani xabadka aska jeediyo qiblada aska haloojiyo ankaxmeyso hada ankaxmeyso markan kaan ba waa hadda mar buufta badi aada isu macriyahay waay aarkaa in ay keento in xabadka ka bartoodi xabadka halooda aad karto qaado bay dadaalo ruuxii alrabaa kadulqalana waa la heli adexaadu tuqaabilu shardi salaati alqaadiri waay ninka oo salaaga qaadirka ah oon bukin atab shardi waxaa la yidhaahaa shay oo magaciisii oo salaada suubinteeda ka baxsan oo la-aanteedine oo laazima in la suubiyo salaada in lagu suubiyana laazim ah salaada dhexdeeda waxyaalka la suubiya loo baahan yahay oo loo baahan yahay oo markii khaarij salaada lagujiro la suubiyo la rabo taasaa shardi la yihaahaa ala shurda la yihaahaa arkaantani waxaa la yihaahaa salaada arkaanteed marki la gaaro arkaane yani salaada lafteeda waaye markii lahiri istiqbaalu lqibla shardun lisalaati alqaadiri maxaa baxay maxaa ku baxaa ixtilaafkeeda maxaa ku baxaa waxaa ku baxaa ninkii caajiska ahaay yani salaadiisi aa ku baxday shab ninkii buki camal oo oo waaye nin oo kacbad qiblada ujeediy nin buka waaye waxaas waayey nin kacbada ujeediya waaye usiyama iska faro sarekaskiifa tawra mahaayo kacbadii ujeedi qablad qibladii wax ujeediyaas waayey kaasi aajiska kaa salaadiisii ومن شرطها حديثها ليس جوز الدكاء أمسي أكو دكاء أكيك بعد أسلوها وسعلها وحاسة مد على مده وحواي مدي أو زيد له حري زيت له حري وزيت الوقافي وصي قبل زيت لهاي وزيت لهاي عن أواني واحد حرين يا زعم الله الله أنا كوري زعم كيس اللوين بس حرين لا وزيت ما تعمل في حركة يا حرس تعبد قبل ما هو مزيت كاروك taasa maay meeha lou dhaafi sigaaba ku xirayn ama dad kale xumaahayn isaga xirayn qibla loo wajeysanin say qiblada wajeysaa maba usuurori kare istiqbaalu qibla ma usuuri kare si is yahay ay sifa asfuli karo asku dukahaa mala soocod karo asku karo ambiya aka durto madaxa kali aka ishaaro saaqidadadiisa ma qabo waa dukahaa salaadaa hadhowaati waa sana yani maaas ilayka bixiyo dhibkaas ka baxsado ajibo ka siyogaado hadii yani xamaha xiriga aska fur aska baxdo aska ba aska baxo maha iska baxo ha salaatan fardi qayb waxaa ku baxay naflu safara ku baxay salaatan fardi maxaa ku baxay naflu safara ku baxay safaca shardeer yani aamin inuu ahaado shardeer haraga waxaa ku baxay iidana sidat lkoof oo ku baxay ilaa ilaa sidat lkoof maaha laf safari maahne sidadiisi baabu salaat lkoofi kumaaduntaa wayka dukmiyeysaa maka sidat lkoof kitaal ma jiro dagaal ma jiro waxdaw kaliya mee waxyaabaha dhan oo magaciisii la salaada in holdukan aloosubihaa fardi ahaat salaadaasi suna ahaati ruux ma leh maxaa ila yidhi inxiftum haddaad cabsataan rijaal orukbaan idinkoo lagu ahaayo dugta oo ku ahaayo orukbaanan yani idinkood oo oo faraskuusan dugta ama geefuushan yani imkaan sidiisa urigi karta u dugta rawahi bukhaari aa marka inta qiblada wadato shanigeedii ma yara yani qaabkeedu adag yahay insha allah waan loo fudol doonaa intaa waxa waaye qalabkoo sheegay waajibka waxa waaye ceyn qibla in la aftiyo xabad taad yaqiinan ahaan xabadkii dhow yihiin ama aragtiinadeedii la arkaayo ama taabasheedii la taabo karo dadka oo kacbada dhexdeeda jooga ama waxay lamida waxii oo yaqiin uu faa'iideyahaadeen aw daman maca albucdi walaagtii makaasihaayo markii dami la hiri makaasihaayo jahadaas la aftiyo oo kacbada laga baxsanya caynteeda abadkaadi kacbada caynteeda iska baxo jihada waa asiib mala maxaa yeele makii oo la dhow yahay waa oo laga dhoor yahay ada umika camal waa kasta hadda isdhoor yahay kacbada meel ku dhow kasta oo kacbada ku dhow hadda isdhoor yahay oo musaliinta bacdigoodii caynteedii qaabilitaankeedii ay ka baxaan salaada ansixi mayso amaa fi xaalati lbucdi wax ma dhiwaayo dadka dheeraantiisa ha dhiwaayo maxaa yeelay muqaabaladeedii abaar abaar isku abaarideedii maka dhaxaayaan aba dheeraado maxaa yeely shay xujmigi xajmigiisa yar jurmigiisa yar kulamaa as dheeraado oo zaa'ido dheeraantiisii yani muqaabaladiisa waa dhowahaysaa waxaas lamid yahay kadoodka oo la jamaayo camal waayo kadoodka la jamaayo yani meel dheer kulamaa astaajiro yani abaartiisa waa kusa abaarka laa kasirbaal maxaa ahay xabadka xaqiiq aa loo yaaway natijo nijaalisa kan jooga kan fadhigo xaqiiqa ahaan yani yaqiin ahaan istiqbaalkii waxaas ahaa bistadri xaqiiqa yaa kukaha istiqbaal bilqad xaqiiq ah loo rabaa tijoog iku fadhigo tijoog kukukaha iyo kufadhiga kukahayey xun ahaana fi xaqi raakici wataajidi ninka magaciisa taajidka oo ninka rasuul ay xun qaabilibaa maxaa yeelay sidii ku jeedaa xabadkii حكم أسيها حكم حقيقة ما حكم أسيها معايا بالوحاس بالوجه مقدم البدن يعني تقابل وجهي في قبط هران دي جدا متجيفه متجيفه تسها أيوه كاسي يعني بدنك مقدم كيس وجهي تقابلها قابل في الوجه أحمد ثاني من نسأل وطاع الصورة والصورة في فوق تسها وعايات وعايات وجdiisii culamadiisii inta ala raajigaasa masuuradisa xukman waaye intaa kuli xukman waay alaa kuli xaal xadiidka caajiga intaas kuli hadiiskay noqdo yani riwaankiiska caajizi abaadasiqa an cilmigas waay intaan ijtihaadkiska caajizo waxaas yani as garba saarahaa as takliisahaa meha as doonikiiso haddii niman as yahay زمانitaas bshirada samaan adilakasi intay baa kamid aleysa maxaa ku sheegaysaa cunug yaraa ku sheegaa wal baa ku sheegaa wakisaa saraaca kadii arkaysa arab safar kagala ogaa minkautagtid intay baa kadooda adleysa ninka haddii dadaal isaasooda khibrada ku dadaalo oo dufto dadaalkaa ku dufto markaa bacdigeediine duf asiqinsado salaada waa soo celiyaa maxaan iri ilaa tmsik اlkhoofi shardun bisalaati اlkaajiri aa shardi as yahay ilaa tmsik اlkhoofi hoofka darnaantiisa siyeedi maahane naqi safari wailaa fi naqi safari safarka sunadiisa maahane falilmusaafiri waxaa a u banaan a u banaan as leeyahay falilmusaafir musaafir waa leeyahay macnaha waxaa u banaan atanafuru suna u banaan raakiban xaas yahay usoo yani wax quusan soo wax quusan geel quusan ama faras quusa ama dameer wamaashin xaal isagoo lagu haayo inta maxaa waa xikmadeedii taksiiska saafirka aloo fududeeyaa maxaa yeele daa'iman dadka waxay u baahan yihiin asfaaray u baahan yihiin asfaaray u baahan yihin low istiqbaal linafli la yeelo yani inaa awraaddoodii duxadii duka jireen salaatulilka duka jireen awraadiisa waayo wasxii ay duka jireen yani inay dhaafaan ay gaarsihiisaa amase masaalixdoodii macaashkooda noloshooda masaalixdeeda inay ka tagaan laakin waxaa shardi afcaal badan inay dhaafaan ujur la-aan oorki oorka oorka iyo waxyaalahaas inay ka tagaan diidaa taas wa moodayna marka inta la dhamaani baaba soo baxay maxaa niri yani waxaa ku baxay raajirka waxaa ku baxay salaada fardi qayd salaada musaafirka um, yani safar safar marka yiri qayd waaye fardiga ku baxay fardiga waxaa bashay nabiga ku baxday inuu aamin ahaado saasoo koofar yiri aamin oo ahaado waxaa ku baxday bifati aa ku baxay marki koofka isdaran yahay ilaa bifati nafli safari min wawl cashir koofu yani sidadiisii maahine sidadiisii maahine ilaa fisil koof koofka darnaantiisi maahani baabsaaka koofas imaadoonaa sinuu dukahaayo iska koof markulahiy ma dagaalka oo gaal laga dagaalamayo keligii ma ahe waciida oo la baneeyey oo dagaal ama keyrkiisii salaad fardi ahaatiya suna ahaatiya ay salaad ay ahaato san ilaahay wafa inkhiftum farijaalan oo rukbaanan farijaalan kudurkubo laga haayo dadka socaayo didka واشين لكن مسافر المعاشر أسلية في المسافر التنقل أسلية راكبا حال سيرته وحقار وماشيا حاسس لغاها وحاول دليل عديد جابر أسلية الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته سبنها جاذيتي في سفر في السفر السفر حيثما مكانك او توجهت أو لجيسة به ماذا به مري أو لجيسة ميل أو جاذيك الساري هي بركة هذا جيل هذا أما دمير وكل جيل يتوبنا ميل أو لجيسة أو سفر أو لجيسة تأتي بس كاتب دني من السفر نسبه معها ولو كان سفر كثير yani oo gaabana ba ahaa takuufasashay maxaawaaye salaada raasi bakikiha usoo kuusan yani dadka ubaha askaaray ubaayin loo istiqbaal oo sunada qibla alowjeedka lahelaya markii kafar layahay oo raagi oo lasoo dejiriyey oo ahaa yani wuxuu warja askadhesti salaata leeli kudukahaay cawdi kukahay maalin dukoo ducad dukahaay haddii salaad bana caada ay ahayd oo nimbuku sunayaalkii markuu qaba ahay caada uu hayay kuka jiray waxay fahamteen hadii suna oo sardi oo sardi looga dhigo inaad sardi ujeedka ninka suna oo safarka ku jiro inaad maxaa saafo yani ay ku kalifinayaan nasaafo maxaa yeelay khibradi maqaadigi karo marba soo codsoca taadidiisa waa usoceysaa nasaafo suna ajligeedii ajligeed asu laafo afcaasha kasiir waay oo badan tahay waa lagaa faa'iidan afcaasha kasiira maxaa waaye roorka roorka roorka ma roorka cod caadi isku caadi ku badan hadii adi ixtiraasa hadii adi socoysid socotaada way ka tegeysaa qiblada waa yani tawjuha oo meha loo jeesa mihi oo yani abujaydidna wadna aad ku tukahaysaa ninka salaa salaatu duxi camal salaatu hadii awa dheel mahaysid meha ujeeda waa udukaysaa salaada mid ahayd salaatu lilki camal waaye mehasina waasha udukaysa insha allah keloo dukahayo kulli waa imaadaynaan haddii adiga oo kuwiisa ku ahaayo oo socodkaadii marka ku tuheysid kadib waa salaafaysaa kutusada meeshaas raaqijabhaa markaa ku tuheysid mawaaqifkii hooyadii midnahada aad daxaday maalinkeediisa watarkii haddii caweysaa oo caweydeelmaheedis من صلاة المجرد آيات الليل في عود التكهيف كل راسك هو تكهيف كل شيء رأى لو بكها يعني إن الدنيا أثر راكبا الجزء أبو التهيب فللمسافر التنفل راكبا وماشيا ولا يفترض أن السفر على المسير أمير إن إن كان هذا السير استقبال الراكب منك غادي تسارا ii alxudati asljeska hadii iswrowdo hadii isuwrowdo yaa fi marqadin makaani hurdadiisii asjegta hadii isuwrowdo iyo waitmaamu rukuuci rukuuciisi kaameligiis hadii isuwrowdo iyo sujuudihi sujuudkii kaameligiisii raakibka alawalaa itaamu rukuuci rukuuci raakib raakibka rukuuci kaameliga hadii isuwrowdo sujuud sujuudkiisa ama diinka ku wareegay lazimahu lazimahu istiqbaalkaas aklaazimaa qabladii asujuudku aklaazimeysaa in amkana haddii isku wareego in amkana haddii isku wareego macnaa oo ku waado istiqbaalu raakibi midkii oo gaadiidka saarnaayo hore korkiisa saaran yahay ama goola kor saaran yahay masaala ila fi maratin jiidkiisa siigiisi laus hurgaayo rasuulka sadiiqa faseexaayo masalka warkiisi maseexaayo did uu suureediyo waxaa uu suureeyi qaba inuu qaadigo wa itmaamu rukuucihi rukuuciisi taamiinkiisi raafidka rukuuciisi taamiinkiisa di u macnaa oo ufulbaado iyo sujuudi sujuudkiisa taamiinkiisa di u fulbaado qiblada inuu ku qaadigo razimahu qibladaa kaa bedgeedii aa kulaazimaysaa imarqadin macnaha ninkii hadii rabki kor saaran yahay rabkigi korkiina kiini korkiisa saaran tahay amase gaaba kalaa saaran yahay kor korta hadaad saaran tahid simaa baad dukaysaa adoo qiblada aan qaabisanayn marka horo adoo qiblada qaabisanayn yaad dukaysaa oo qiblada ujeedaad qaabidahaysaa aad dukaysaa marka hore baa la fiiriyaa cibaadihii ma usareeri kartaa inaad qaadilo amase ma usuroori karta macnaha ma ufududahaysaa mase maya suroorinta macnaha ma ufududaha kartaa ma samaya haddii ninka oo magaciisii yani fatiga saarnaay ama wixii ragki lamid ahay saarnaay istiqbaalu qibla hadday usuroori karto fi marqadin makaanu hurdadiisii haddii uu usuroori karto usuuran karto masurgaaye waxaa loo wadaa makaan noomkiisi waayo fooqadaabati waaye istiqbaal qibla usoo islaam rukuuca usuuran karta rukuuci taamiyela sujuudkii taamiyeli koraa alaashaan rabiga korkiisa usaara wax fiican oo magaciisiidiyo oo inuucsi hadday joogta markaas waa inuucsi heenin magaas isiyay karaa waxaa ku laazima markaasi inaad qibladii asqaabila u qiblada inuu ujeesto waa ku laazima xaalatu rukuuc rukuucina waa taam yeeli karaa waa ku taam yeela julkiina waa ku taam yeelaa marba haddii usuga raakib as yahay fartoodii oo raakibkaasi goryaad goryaadki korkiisii waxaa korka saaran hoodadkii camal iyo maxmalkii iyo waxyaal wujuudka meha alshaad suula waxaan la wadaa isaga aa ku wadaa hasa hogaamiha wadaa nimaan is ahayna hogaamiyaha kan wadana ma aha isagii kii oo magaciisii oo maakurigu ahaa yani malaax ma aha malaax waaa layadaa kan wadaay ma aha marka waxaa usuureeyay isagii inaa sujuudkii iyo rukuucii yani inaas taam muqaabalka lqiblane waa usuureeyi karaa qaabil qiblaas lazimhu dalika qibladaas qaabilideedii akulaazimaa akulaazimaa marqad waxa waaye waxaa laga keenay raqada yarqid yarqadu ma oho marqad wax masdarmiini waaye daraf bagmaan iyo daraf makaanba mid isku masdarmiiniga darafkiisa makaanka ah iyo yarqii zamaanka ah isku mid maadaama oo laga keenay yafcalu iyo yaf yfcl yfcl makaan hujadiisii wailaa maxaa kulehay imaam nawaawi radi allahu tacaala canhu wailaa waa ukriyaa waayey wailaa yani waa ukriyaa waa usuroy way maxaa liyihi fain amkana istiqbaal raakibi fi marqadin waitmaam rukuucihi wasujuudihi lazimahu dalik kaasaa kulaazima wailaa yani usuroy waay oo macnaha wa ufud waa waayey waxaa yani ufudaa waayey yani waxaa saaran yahay kabadkii korkiisa saaran yahay ama kooragii korkiisa saaran yahay geedka kabad loo kaba fal asaxu qolalka fiyowiga badan in sahula istiqbaalu hadii of ufudud yahay qabla in geeste hadii kufududaado osusuuru macnaha kufududaado wajaba waa waajibaa istiqbaal qiblihi yaa waajibaa maxaa yeelay waa ufudaaday wajaba istiqbaal qiblihi yaa waajiba waajibaa macnaha waxaa joogta yani daafadiyaa taagan markaas hadday duurka ciidii waaqifa ay tahay oo yani urtay naftiisa wajisare markaa sahla ama waa socotaa oo hogaankeyda gacantiis ku jiraa marka hogaamia si rawaas loo leexi karaa yani gaadiidkiisii usaaba mulaaxi ah markaasi wajaba اlistiqbaalu istiqbaalu qiblihiya waajiba wailaa hadduu ufuzaa waaye falaa mawjuuf wailaa waa ufuzaa waayey yani daabadii waxa waaye daaba oo magaciisii oo yani socoto waaye tasliyaa ku socdaa ama waay kala adfasaamaya socda maqduuratu waayo ko yani oo isfatixa waayo ko isfatixa socotaa gedi tawar umahaayo oo magedi karo tawar magedi karo masoo leexi karo kisroo kama yeeli karo waana socotaa inxiraafkeeda cuslaaday gadoomi dayda cuslaaday ama saciidaa ay qabtaa waa madaxa dhagtahay oo madaxa dhag waayo oo yani aan yeeleyni sila midkeedi a ah, culus falaa istiqbaalu qablihi mawaajibood maxaa yeelay mashaqa daraadeedii iyo socodka amarkiisiya ose yani ah, khalalka galaa intaa imaam suyuud intaa ilaa yasul wal asaha anahu anahu amarka ishaniya wal asaxu qolkasiyow badan anahu amarka ishaniya ana shana walxaala iskare wal asaxa qolku ilaa waa ufugdaa waayey meerka walasaxu qolka fiyow badan anahu ana shana walxaala xaalka i shaniga waxaa waaya insan istiqbaalu hadii oo qablada qaabiltaankeeda asusuuro oo macnaa asu fududaado wajaba الاstiqbaal waa waajibaa wailaa haduu ufududaa waay kalaama wujuh waa soo wajaba اstiqbaal wailaa wuu fududaayo yani daabadaatoo socota naqati ilaa macnaha maxaa waa socotaa gacantiisii oo hogaankeeda kuma jiro ma suubi karo ma gedi karo ma leexi karo ma soo laabi karo markaasi falaa istiqbaal qibli waajibo waxaa amamna olaysi radi allahu tacaala canhu wayaktasu istiqbaalkii qiblaha qaabilitaankeedii markii xaalada ay tahay waxaas gooni ku ahaa bitaxarumi xerashada fiidi afku haas ahaa hil waa kaas wayaktas waa kaas ahaabaa istiqbaal qiblahi